oo quraysh baarlamaankeed ahay marka amuuraha markaasi waxa weeye ay ku sawiraayeen baa ilaahay nooga soo warramay oo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala liyusbituuka inay ku xiraan buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waxa weeye ay ku xabisaan ow ambase yaqtuluuka ay ku dilaan ow ambase yukhrijuuka ay ku bixiyaan ow dha ilaahay wayamkuruuna way ku hagarsanaayeen buu dhah ilaahay wayamkuru llaahu ayagana alla ayaa hagarsanaayo makrigooda ku jaasinayey wallaahu alla khayrulmaakiriina inta wax jaasisa alliga u khayra weeye sidaa ayaa ilaahay subxaanau watacaalana soo dhahay marka arrintaasu sida ay ku dhacday iyo wixii markaasi dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramay waxaannu marka ku soo dhex jirnay arrintaasu sida ay ku dhacday siiradu markaasi waxay markaa lagu sheegay oo ahlusiira ay ka qoreen waa la yidhi warkaasi la soo koobo quraysh waxaa la yidhi waxay ogaadeen markii waxa weeye ansaaru ay islaamto marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu weynaanaayo oo daahiraayo oo bannaanka uu soo baxaayo arrintaasina waxaa weeye danahooda ay waxu dhimayso siday ayagu arkeen kolka waxaa kulmay baa layidhi jamac oo ka mida qurayshagoodii waaweynaay waxayna ku kulmeen baa layidhi meesha la yidhaha daaru oo horey saan u soo sheegna baarlamaankii quraysh ahay si ay ugaga showraan amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana madaxdoodu ay ahaayeen ragga meeshaas ku kulmay ninkii la dhihi jiray cudbe iyo shaybe oo ibna rabiicata ahay iyo abuujahal iyo abuu sufyaan iyo ducmata ibnu caday iyo nadar ibnulxaras iyo abulbuxturi ibnu hishaam iyo ninka la yidhaha jamcata ibnulaswad raggaasay ahaayeen baa layidhi rag kalentoodna kolley waa ku jireen oo badan waxaase madax sii ahay nimankaas ayagoo markaasi quraysh meeshaas galay baarlamaankooda oo ku sawraaya ayaa waxaa u yimid baa layidhi ibliis baa u yimiday ibliis oo markaasi suuradda nin la yidhaha shaykhu najdi wata ayaa u yimid baa layidhi maxaa yeelay ibliis waxa uu ku yimaadaa suurad kasta ayuu ku imaanayaa suurad oo xasanaa iyo suurad qabiixaa intaba waa ku imaanayaa marka haddana waxa weeye meeshii lagula shiraayo wax ilaahay subxaanau watacaala looga dheeraanayo oo macaasiya ama fidno lagu mareegaayo ibliis mar walba waa ka soo qaybgelayaaho shirkaas hadda quraysheed oo kale keliya maaragtay amahan arrinta meel kasta oo xumaan lagu samaynayo asagoo qof la yaqaano hebel la leeyahay iska dhigaaya ayuu imaan karaa baa layidhi ibliis marka markay arkeen baa layidhi waxay yidhaahdeen man antay yidhahdeen waryaataay adugu intaan albaabkii waxaa weeye soo gal aan la dhihin markaasu wuxuu dhahay baa layidhi anaa shaykhun min nejdinow anugu waxaana nin odaya oo reer nejdi ka mid ah ayaana waxaana maqlay quraysh haddaad tihiin kulanka aad ku kulanteen meeshaan waxaana doonayaabuu dhahay inaan idiin soo xaadiro isla markaasina waxa weeye ra'yiga weymaysiin iyo naseexo oo nin waxa weeye caqli badan ayaana kolkaasay waxay ku dhaheen aa idhi soo gal bay yidhaahdeen waa galay baa layidhi markaas waa galay guriga ayuu galay baa la yidhi baarlamaankii buu galay quraysheed markaas ayaa waxa weeye ra'yi laysdhaaf ka tegey ninka la yidhaahdo abulbuxturi ayaa wuxuu dhahay baa layidhi oo ra'yiga uu soo jeesta uu ahay anugu waxaan ra'yeynaa buu dhahay in maxamed la qabto oo la xabiso oo waxa weeye guri lagu xabiso asaga oo xirxiran dariishadahana laga xiro oo hal dariishaday amase hal daaqadeed loo soo reebo oo waxa weeye dhacaamka iyo sharaabka looga geliyo ilaa waxaa weeye halkaas ugaga dhinto uga halaagsamo xabsi oo layfa in lagu xukuma ayaan doonaya haw dhahay saasaan soo jeedinaya sidaas markuu dhahay waxaa qayliyaa layidhi shaykhu nasdigi oo ibliisa ayaa qaylishaa layidhi waxauna dhahay yaa yidhi bisa ra'yu ayuu dhahay ra'yigaaga ayaa baas lau dhahay ra'yi fiican ma sheegaysid buu dhahay maxaa yeele ninkaas asxaabtiisaw dhahay maxamed la yidhaahdo way idinla dagaalamayaan waxaa weeye asagana xoog ayay kula baxayaanoo inay idinsoo weeraraan ayaa meesha aad ku xirteen oo xabsiga ayay xoog ugala baxaayaan markaas ayuu ayay waxay yidhaahdeen qurayshti kalentoodne sadaqa shaykhu najdi yidhahdeen shaykhu najdi alla ilaahi waa run sheegay warkii waxaa haddana qaatay ninka la yidhahdo hishaam ibnu camar la yidhahdo oo waxa uu dhahay waxaan ra'iyeynayaa inaad saartiin ood ku xambaartiin rafi awr aad saartiin oo aad markaasi dhexdiinna aad ka saartaan weeye wuxuu yidhi ninkaas isaguna halla masaafuriyo ayuu dhahay oo dalkaa laga saaro waxa weeye waxa uu samaynaayo waxba idiin geysa maayaan markaasuu shaykhu naydigiyo ibliiska waxau dhahay maa haadaa u dhahay war warkaada warkaad sheegaysa ra'yi maahan buu dhahay maxaa yeele waxaadu qasdaysiin nin ayaad uqasdaysiin oo dadka adinka sufahaadiina oo wax magaratiniina ay raaceen kolkaasaad waxaad u saaraysiin adinka qayrkiinna markaa ayuu dadkaasuu fasahaadinayaa marka ugu tago ayuu fasahaadinaya maxaa yeele dad kale hadduu aad u geysiin oo meel kale aad geysaan ummaddaas kale ayuu waxa weye ra'yiisa ka dhaadhicinayaa soo arki maysiin buu dhahay ninkaan hadal macaantiisa iyo waxa weeye sida uu aftaan u yaho lisaankiisu u furfuran yahay haddaa arrintaas fashaan fashaanow dhahay waa tegayaa ninkaanu dad kaleentood buu u tegayaa qulubtooda ayuu soo jiidanayaa kolkaas ayaa waxa weeye dib dambo ayay idinkugu soo laabanayaan kolkaasay adinka bilaadiina idinka saarayaan markaasuu abujahal wuxuu dhahay anigu ra'yi baan soo jeedinayaa waan ra'yeynayaa qabiil kasta oo quraysh ka mid ah wiil dhallinyaro in laga soo qaado oo wiil dhallinyara laga soo qabto nin kastana waxaa la siinaa ayuu dhahay seef af badan baa la siinayaa goobtaas oo wiilashaa la siiyey hal mar ayay maxamed iskula dhufanayaan markii waxa weeye maxamed ay dilaani dhiiggiisa waxuu ku faafaya ayuu dhahay qabaa'isha quraysh oo dhan ayuu ku faafaya ilaa nin hadda gooni u dila ma mana malaynaayo ayuu dhahay ninkan nimankan tolkiisa oo bani haashim inay awoodi karaan qurayshoo dhan inay la dagaalamaan oo qurayshoo kale ay la markaasi qurayshoo dhan ay la dagaalami karaan marka waxaay markaasi ka roonaanaya ayuu dhahay nimankaanu inay maaragtay dhiiggii ay siiisa ay raadsadaan oo ay diyo ay raadsadaan oo yidhaahdaan diyo hana la siiyo arrintaasina waxay yidhahdeen inaan maxamed diyadiisa bixinayno diinoo qoraysho disho waa arrin noo sahlan ayuu dhahay abujahlaa warkaas soo jeediyey markaasuu ibliis waxau dhahay ninka sheekhu shaykhunadiga isku shabahayey innahu adwadukum ra'yan u dhahay ninkaana idinku ra'yi fiican buu dhahay wau ayiday ibliis ra'yigii abuujahlow ayiday markaasay arrin ku dhaqaaqeen baa layidhi arrinta ayagoo ku dhaqaaqayo arrintii la samaynaayo ayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid baa yidhi sayjifiila u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u khabray baa layidhi in ilaahay subxaanahu tacaalaa u idmay inuu ka baxo oo maka uu ka baxo madiine uu aado rasuulkuna calayhi salatu wasalaam markaas ka hor idan markaasi oo kuushooda ma uusan haysanin habeenkii markii la gaaray ayaa la yidhi ayay albaabkiisa kusoo isku soo aruuriyeen iskusoo tubeen baalayii ayagoo rasuulka calayhi salaatusalaam ilaalinaayo ilaa markaasi nabigu calayhi salaatusalaam uu ka hurdaalayay ayaguna waardiinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi waxa uu amray sayidinaa cali ibni abi daalib oo nin dhallinyaro ahay markaas meesha nabigu calayhi salaatusalaam ou jiifanaayo inuu sayd cali uu jiifto weliba waxaa weeye wuxuu amraala nabigu calayhi salaatusalaam rasuulku calayhi salaatsalaam uu lahaayoo lagu yaqiinay inuu sayd cali uu hogto waxauna dhahay rasuulku calayhi salaatsalaam cid wax kula soo gaari karaysaa ma jirto ee meeshaan anugu jiifa jiifo maladaydana hugo ayuu dhahay sidaas ayuu sayd cali yeelay rasuulku calayhi salaatusalaam markaasuu baxay baa layidhi ayagiioo meeshiifa fadhiya waxna ay hurdaanoo jiifjiifaan ayuu dushooda ka baxay baa layidhi ilaahayna indhahooda ayuu ka qabtay baa layidhi cid ayaga ka oo aragtana ma jirta rasuulka calayhi salaatsalaam markaasuu nabigu calayhi salaatsalaam madaxooda wuxuu ku firdhiye baa layidhi caro ayuu ku firdhiyaalo ku firdhiyey isagoo akrinaya rasuulka calayhi salaatsalaam suuratu yaasiin ilaa intii laga gaarayo fa akshaynaan foom laayi suruuna maxaa yeele yaasiin ilaa intaas laga gaaro inay xijaab tahay meeshaasaa laga qaatoo nabigu calayhi salaatsalaam xijaab ahaan ayuu isticmaalayey markii sidaas ay dhacday oo nabigu calayhi salaatusalaam uu dushooda ka baxay oo korkooda ka baxay ayaa waxaa u yimid baa lidhi quraysh nin baa u yimid baa layidhi markaasuu wuxuu ku dhahay baa layidhi inna muxamadan kharaja calaykum war muxamed korkiina ayuu ka baxay wawalaca turaaba calaa ru'uusikum matxahana waxau idinkaga shubay carow idinkaga shubay marka waxaa la yidhi nin ayeer kamida ma jirin oo waxa weeye caradaas ay gaartaa layidhi habeenkaas ilaa qutilayooma bederaa layidhi kaafiran ilaa waxaa la diray baa layidhi maalintii beder asagoo gaala ah ayuu dhintay abuujahalaa ka mid ah ayuu dagaalkii bederku dhintay nimankii marka arrintaas ku tashanayay sidaas ayaa ilaahay hoog u dhigay rasuulkana calayhi salaatusalaam sidaasaa ilaah u badbaadiyey marka arrintaas aayaddaas oo waxaweye intaasoo shiira ay noogu dhiman tahay ayaanu maaragtay ka soo baxnay marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay haddana sida tan ilaahay wuxuu yidhi waa ilaa wasigii tudlaa lagu akriyo calayhim korkoodowdha ilaahay aayaatuna aayadkayna qur-aankaa lagu akriyo qaaluu waxay leeyihiin qad xaqeeqee samicnaa waanu maqalnay ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waidaa iyo tudlaa lagu akriyo calayhim korkoodown ilaahay aayaatuna aayaadkayna lagu akriyo qaaluu waxay leeyihiin qad xaqeeqeha samicnaa waanu maqalnay low nashaa'u haddaan doonayno la qulnaa annaguba waan ku qawli lahayna midla haadaakan masalkiisa oo waxa maxamed uu sheegaayo annaguba waa dhihi karnaa oo waxa weeye waxa qur-aanka uu ku sheegaayo oo qur aan uu akrin oo dadku u sheegaayo haddii annagu doonaba waa dhihi karnaa warkaas waxaa dhahay baa nin la dhihi jiray nalar ibnulxaras oo raggii hadda aan sheegayna ka mida ah. maxaa yeele ninkan wuxuu ahay baa layidhi dhankaas iyo niman layidhaha bani xiira oo dhulkaas karaasaan dega ayuu waxaa weeye akhbaar ka keeni jiray baa layidhi markaa wuxuu ka soo iibi jiraa layidhi kutubta oo dadki caajimta ahy oo cajamta ahay akhbaarahooda iyo taariikhoodu ka sheekaynayay markaasuu wuxuu uga sheekay jiraa layidhi ahlu maka ayuu uga sheekayn jiray markaas wuxuu dhihi jiray baa layidhi maxamed waxa uu idiin sheegaayo waxyaabihii akhbaaraadka ahay oo taariikhaha inay soo guuriyo aa idinkaga sheekay jiray wax noocaasoo kalea ayuu idiin sheegayaa marka markaasay waxay yidhahdeen haddii aanu doonayno low nashaa'u haddaanu doonayno laqulnaa annagu waa ku qawli lahaynay midla haadaakaa masalkiisaan ku qawl lahayn in haadaa maa haadaa kanuna ma ahana yidhahdeen oo qur-aanka oo waxa weeye maxamed uu akhrinaayo ilaa asaadiiru lawaliina dadka hore beenyaalkoodi mooye ilaa asaadiiru lawaliina dadka hore beenyaalkoodi mooyaane jamcu asduura weeye waa markaas waxay ka wadaan asaadiiday ka wadaan weeye macnaha waxaa weeye dadka hore waxyaabahay ku maantoolaysan jireen ay ku sheekaysan jireen waxyaabaha noocaasoo kale weeye ilaahayna maqaaladaas waa ku radiyo waatou dhahay qul faatuu bicashri suwayn mislihi marna ilaahay wuxuu dhahay qul faatuu bisuurati mislihi marka intaasoo dhan way ka caajiseen marka arrintu waa kaas waxa way yidhaahdeen wax kale ma ahana yidhaahdeen waxaan maxamed uu sheegaayo waa dadka hore beenyaalkoodii yankucutowdha haddana ilaahay id wakti qaaluu ay yidhaahdeen quraysh allaahuma yaa allaahu allaheenow in kaana haddou ahaada haadaa midka kan alladii yaqra'uhu maxamedun weye maxamed uu akrinaayo huwa alxaqa mid xaq ah oo min cindika agtaada ka ahaaday faamdir ku roobay calaynaa kortayna xijaaratan dhagxaan min asamaa'i samada nooga soo roobay ow ama sayitinaa noola kaalay bicadaabin cadaab cadaabkaasu aliimin mu'limin oo xanuujiyo siday qur-aanka waxaa u daciisanayaan dadkanay ra'yigiisa u qaldaayaan hadalladaanay haddana yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wadkur xusaydka maxamedka ahu id wakhti qaali ay yidhaahdeen allaahuma yaa allaahu allaheenow in kaana haddou ahaada haadaa midka kan aladii yaqra'uhu muxamedun weeye muxamed wuxuu akrinaayo huwa alxaqa mid xaq ah oo munazala oo min cindika agtaada ka soo degay faandir calaynaa korkayna ku roobay xijaaratan dhagxaan min asamaa'i samada nooga soo roobay oo cadaab waxaa weeye samada nooga keen sidii qoomuluud waxaa weeye dhagxaan loogu soo roobeeyey awi'tinaa ama noola kaala yidhaahdeen bicadaabin cadaab cadaabkaas waa alimin mulim oo xanuujiya marka warkaas haddana waxaa dhahaa layidhi isla ninka hadda aynu soo sheegaynay oo nadar ibnuxaras ahay ama abuujahalaa yidhi aa layidhi waayna ka wada hadalkaan baa iftiisa jaajeed iyo markaas iihaan oy ka dhigaayaan inaan nabigu calayhi salaatusalaam basiiro uusan ku sugnayn haddana waxaa weeye budlaankiisa ayay markaasay jasminayaan qur-aanku inuu baadil yahay sidaas ayay haddana jasminayaan waxaa kaloo culummadu ay sheegaan maalintii beder loo soo socday ayaa waxa weeye warkaas abujahal uu dhahay baa layidhi markaasaa ilaahay subxaana watacaala cadaabka ayaga uu ku riday hadalkaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyucadibahum inuu cadaabaayo wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyucadibahum inuu alla cadaabaayo oo waxa weeye bimaa sa'aluuhu waxa ay su'aasheen ilaahay uu ku cadaabaayo walxaal anta adiguna sayska maxamedkaahow fiihim ayaga dhexooda aad tahay adigoo waxaa weeye dhex jooga cadaabugu ridi maayo weye maxaa yeele lianna alcadaaba idaa nazala cama weeye maxaa yeele cadaabku haddii uu soo dego waa camimayaa weeye ummadna lama cadaabin ilaa bacda khuruuji nabiyiha waalmu'miniina minhaa weeye markii waxa weeye nabigeedu uu ka baxay mu'miniintii laga saaray markaas ayaa ummadda cadaabay ee waxaa weeye nebigoodii oo ku dhex jira ama dad mu'miniina oo ku dhex jira lama cadaabin weeye markaasuu dhahay alla wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyucadibahum inuu cadaabaayo walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aad ku sugan tahay haddana ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin mucadibahum inuu cadaabaayo walxaal hum ayaguna yastakfiruuna ay dhaafid weydiinaayaan ayagoo ilaahay dhaafid weydiinaayone ilaahay cadaabi maayo wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin mucadibahum inuu cadaabaayo walxaal hum ayaguna yastakfiruuna ay dhaafid weydiinaayaan oo waxaa laga wadaa waxay leeyihiin markay dawaafayaan dawaafkoodii hadda kahor waanu soo marnay mushrikiinte waxay dhihi jireen kufraanaka kufraanakaay dhihi jireen ilaahu dhaafidaan ku weydiisan dhaafidaan ku weydiisanay qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa wamaa kaana allahu mucadiban wahum yastakfiruuna waxa istikfaarta ilaahay weydiinaaye oo dembidhalafka alla eh, ilaahay dembidhaafka dalbaayo waa mu'miniintaa la yidhi mu'miniinta oo mustadcafiinta hay si wada la maka aan ka hishoo karin weye sida hadda maaragtay ilaahay uu yidhi oon ku tegi doono low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima waa tow ilaahay haddii waxa weeye kufaartaanu ay soocmi lahaayeen oy muuminiinta ka soocmi lahaayeen cadaab aliima ayaanu cadaabi lahayn oo waxaa waxaa weeye istirfaarsanaya waa muuminiinta layidhi laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka warramayaa asagoo rasuulka calayhi salaatusalaam dhex jooga inaan nabiga meel uu joogo cadaab aan lagu soo dejinayno haddana cadaabka iska istaalka ahoo lagu jirid gooyo ummadii hore ayuu ahay ummati maxamed cadaab isistaara ilaahi subxaanau watacaala ku simaayo kufaartooda iyo mu'miniintoodaba wixii markaasi ummatulijaabaa iyo wixii ummatu dacwaa weeye alla wuxuu dhahay wamaa lahum maxaa lahaantooda oo anlaa yucadibahumullaahu alla ousanu cadaabaynin walxaal hum ayaguna yaskuduuna ay jeedinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta can ilmasjidi masjidkii ay ka jeedinayaan alxaraami oo xurmada lahaa inay dhawaataan ilahi wuxuu ihi subxaana wa wamaa lahu maxaa lahaantooda maxaa ku dhacay ayuu dhahay ilaahi subxaana wa ayu shayin sabata lahum weye maxaa u sugnaaday fii cadami tacdiibillaahi lahum weye cadaabka ilaahay oo la cadaaboo la waayo weye macnaha waxaa laga wadaa laa maanica lahu min weye wax cadaabka ilahay ka mancinaya ma jirto weye maxaa yeele w in la cadaabo wax keenaya ayaa meesha yimid waa kufri iyo rasuulka calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa inay <coughs> ka jeediyeen masjid alxaraam ay ka jeediyeen wamaa lahu maxaa lahantooda maxaa ku dhacay udha ilaahay oo allah yucadibahum ullaahu alla uusanu cadaagaynin keef uu cadaagaynin markii aad ka baxday mustadcafiintuna ay ka baxeen weeye aka ah. mar la yidhaahdaa marka haddii saas la yidhaahdo aayaddan waxay nasakhaysaa aayadda ka horaysaa layidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ka cadaabiyey keyrkiisa walxaal hum ayaguna yasuduuna ay jeedinayaan udha ilaahay rasuulka iyo mu'miniinta canil masjidi masjidka ay ka jeedinayaan alxaraami oo xumada lahay inuu dhawaafo maxaa yeele waxaan soo marnay haddanaan ku tegi doonaa sanadka la yidhaha caamulxudaybiya in rasuulka calayhi salaatusalaam iyo mu'miniinta masjid alxaraam ay ka manciyeen wamaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dha ilaahay kufaartaas awliyaa'ahu masjidulxaraam owliyadiisa ma aysan ahaanin sida ay sheeganayaan maxaa yeele waxay dhihi jireen annaga ayaa masjidka ku xamle annaga ayaa owliyadiisa annaga ayaa tawalina annaga ayaa maamulna hadalladaasay dhihi jireen marka waxaa weeye owliyadiisii oo masjidka tawalinaysa inaysan ahayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya masjidkaas inaysan xaq aysan ku lahayn weye waxaa ilaahay ku radinayaa markiia naxnu wulaatulbeyt annagu waxa weeye beytka dadkii tawaliyaana fanasuddu man nashaa wanadkulu man nashaa qofkaan doonana waan ka jeedinaynaa qofkaan doonna waan soogeyna hadalladaasi yidhaahda markaasuu dha ilaahay wamaa kaanuu ma aysan ahaanin owliyaahu masjidulxaraam owliyadiisa ma aysan ahaanin yaa owliyadiisii waa marka in owliyaauhu maa owliyaauhu owliyadiisu ma ahanow dha ilaahay ila almuttaquuna kuwa alla ka cabsanaayo mooye in owliyaauhu owdha ilaahay maa owliyaauhu masjidulxaraam owliyadiisu ma ahanow dha ilaahay dadka waxa weeye inay wadaadiisha ay sheegtaan ay xaq tahay ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsanaya mooye xataa aayaddan waxaa la yska dhigi karaa in awliyaahu ilaahay owliyadiisu maahan owliyada la yska caam yeelo ila almuttaquuna kuwa mutaqiinta mooye maxaa yeele ilaahay alaa ina awliya allah laa khawfun calayhim walaa yaxzanuun markau dhahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ayuu dhahay maxaa yeele qof kasta oo taqiyaa waxaa weeye ilaahay owliyadiisa ayuu ka mid yahay walaakina asarahum badankooda usana ilaahay subxaana wa laa yaclamuuna ma garanayaan anlaa wilaayata lahum calayh wey inayna naftiska wilaaye aysan ku ahayn walaakina asarahum badankooda utadha ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoona haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa masjidka waxa ay ku haayaan waxaa weeye waxyaabaha khuraafaadka ah oo baadilkaah oy masjidka ay ku haayaan oy isaga dhigaayaan inay masjidka ulyadiis yihiin ayaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu yihi wamaa kaana ma aysan ahanin salaatuhum salaadoodown ilaahay cinda albeyti beytka agtiisa ilaa mukaa'an joorin mooye iyo wa tasfiyatan tacabadhow ayuu dha wamaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay salaatuhum salaadoodow dha oo oo beyti beytka agtiisa ahaatay markay beytka ku ag dukanayaan salaadoodu ma ahan buu dhah ilaahay ilaa mukaa'an joorin mooye waxaa weeye sakiir weeye fakaana alwaaxidu minhu maa la sheegay ninka ayaga ka mida wuxuu ahay yushabiku asaabica ixdaa kafayhi weeye waa isdhexgeli jiraa la yidhi waa isdhexgeli jiraa layidhi labadiisa calaacalood labadiisa calaacalood kafkooda ayuu isdhexgeli jiraa layidhi oo waxa uu isdhexgeli jiraa layidhi labada kaf ayuu isdhexgeli jiray markaasuu isku dumi jiray markaasuu afuufi jiray meeshaasna sawd ayaa ka daahiraayo maxay hadda arrintaas waxay ka dhacdaa dadka maaragtay carruuraha baadiyaha xoolaha ku ilaaliyayo arrintaas way sameeyaan marka hadda toorintaa saasoo gacmaha ina laysku dhejiyo oo weliba layssaara calaacalaha laystehgiyo faraha laga foorinaayo waxaasay cibaado ka dhigi jireen oo ilaahay beydkiisa ku samay jireen iyo wa tasfiyatanoo ilaahay sacabadho weeye tasfiiq weeye waxay isku garaaci jireen labada gamcood ayay isku garaaci jireen bad dambi badnay weliba isugu garaaci jireen waxyaabaha noocaas ah ay waxay ka dhigi jireen cibaado oo salaad ay ka dhigi jireen taasina waxaa weeye salaad noqon mayso ah marka ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala faduuqu lcadaaba bimaa kuntum tadkuruun fa lahum waxaa loo leeyahay soo ah, fi laakhirati aakhira dhexdeeda duuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisana ku dhedhemiya kuntum ad ahaateen kuwa kufriya amase hadda waxaa loo dhahay baa layidhi cadaabkaan dhedhemiya maalintii beder ah, oo waxaa loo yidhi fii yowmi beder weeye faqiila lahum waxaa loo yidhi fii ymi bedel wey bedel maalintiisi duuqu cadaaba cadaabka dhedhamiya bimaakii sababkiisana ku dhedhamiya kuntum ad ahaateen dadkuna kuwa kufriya oo cadaabkan waxaa laga wadahaa layidhi cadaabka oo bedel kuwa dhacay wey ambase waxaa weye waa cadaabulaakhiro ama markay tagaan ayaa waxaa loo leeyahay cadaabka dhedhemiya sababtuna waxaa weeye kufriga aad kufriseen ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaana watacaala kafaruu kufriyey yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkoodaw dha ilaahay nabiga calayhi salaatsalaam xarbadiisa ay ku bixinayaan liyasuduu inay jeediyaan can sabiiliilaahi ilahay jidkiisa ay ka jeediyaan ilahi wuxuu ihi wa watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkood haddana waxa weeye haddii laga soo warramay salaadoodii iyo foolxumadeedii waxaa ilaahay ka waramayaa subxaana wa tacaala infaaqa ay wax bixinayaan oo xoolahooda ay bixinayaan ayaduna meel yaca oo cadaawada rasuulka calayhi salaatusalaam inay ku bixinayaan oo dembi ay ku kasbanayaan ayaa ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maaliyaalkooda fii xarbi nebiy haddii layidhaha quraysh iyo haddii zamin haddii la yidhahdane kufaarta xoolaheeda waxay ku bixisaa sida muslimiinta lagu jilidgoy lahay oo lagu baabi'i lahay ayay xoolahooda ku bixinayaan wax kasta iyagaa halkaasay u sarfinayaan liyasuduu inay jeediyaan dadkow dhilaahi can sabiililaahi ee diinkiisa ay ka jeediyaan liyasuduu inay jeediyaan ow dhilaahay can sabiililaahi ilaahay diinkiisa ay ka jeediyaan dadka maxaa yeele gaaladu waxay xoolaha u bixinayaan sida ilaahay uu noo sheegaayo liyasuduu can sabiililaah ilaahay jidkiisa inay dadka jeediyaan marka ilaahay baa run sheegaayo gaal waxa weeye xoolihiisa kuba bixinaayo khayr ku bixin maayo ulajeedada uu leeyahay waxa weeye dadka inuu diinta ugaga jeediyo saas ayuu doonayaa hadda ayaddan kufaaru markay ku soo degtay laakiin waxaa weeye qaacidadii waxaa imaanaysa alcibratu bicumuumi lafdi laa bixuutalka maxaa yeele culummada qaar waxay yidhaahdeen sida la arkaayo kufaarta waa sidaas wey ilaa yowmaalqiyaamati saasay wadaayaanoo xoolahooda waxay ku bixinayaan cadaawada muslimiinta ayay ku bixinayaan in sidii loolu goy lahay diintana dadka loogaga saari lahay oo loogaga jeedi lahay saasay wax ku bixinayaan ee gaal hadduu wax ku siinaayo waxa weeye hadafkiisa ugu dambeeya waxaa weeye inuu uun diinta kaa jeediyo ilaahay wuxuu ihi fasayunfiquunahaa way bixinayaan xoolaha oo xoolahooda saasay ku bixinayaan uma bacdee takuunu waxay ahaanaysaa xoolo bixintaasu caaqibatul amarka weeye calayhim korkooda xasratan shallayto uma takuunu waxay ahaan doontaa owl ilaahay calayhim korkooda xasratan shallayto madaamo weye maxaa yeele wixii hadhow qiyaamo waa lagu cadaabayaa waxbana heli maayaan weye uma bacdiyeedo haddana ilaahay yuqlabuuna waa laga qaalib noqonayaa oo xataa waxa weeye ayagoo xoolahoodii baadil ku bixiyey adduunyadana waa looga qaalib noqonaya ayuu dhahay uma yuqlabuuna u ilaahay waa laga qaalib noqonayaa umadaan marka meeshaan laga cabira waxaa la ishaarayaa in marka hore la sugaayo oo la sabaansabaayo oo waxa weeye markaasi ay u ziyaadaysa xasro waxa weeye caaqibada uma yuqlabuuna waa laga qaalib noqonaya u ilaahay waladiina kuwa kafaruu kufriyowna ilaahay ilaa jahannama jahanamo inka ka ah ayaa yuxsharuuna loo kulminaya waladiina kuwa kafaruu kufruu ilaahay ilaa jahannama naarta jahanamo la yidhaahdo ayaa aakhira dhexdeeda yuxsharuuna loo kulminaya loo kaxaynaya weye liyemiiza allaahu ayuu dhahay alla inuu sooco alkhabiisa midka xun oo kaafirka min adayibi midka wanaagsan uu ka sooco liyemiiza allaahu waxay ku tacalluqaysaa uma takuunu weye uma takuunu calayhim xasratan o ilaahay liyemiiza allaahu alla inuu sooco alkhabiisa midka khabiiska kaafirka weeye min adayibi midka wanaagsan oo mu'minka ilaahi subxaana watacaala uu ka sooco wayajcal alkhabiisa midka khabiiskaa uu yeelo bacdahu barkiis calaa bacdin barka kale uu yeelo oo fa yarkumahu ilaahay siiya jamiican dhammaan oo gaalada dhammaanteedna laysku soo qabtoo laysku raseeyo ayaa waxaa weeye jahannamo la yeelayaa ilaahay waxau dhahay wayajcala alkhabiisa midka khabiidka uu yeelo bacdahu barkiisa calaa bacdin marka kale uu yeelo fayarkumahu ilaahay isku raseeyo iskaragorsiiyo jamiican ayagoo dhan sidii waxaa weeye macaasida igu kulmeen oo fayajcalahu alla uu yeelo fii jahannama jahannama dhexeeda uu yeelo ulaa'ika kuwaasou dha ilaahi subxaana watacaala hum alkhaasiruuna waa kuwa khasaaray ayuu dha ilaahay ulaa'ika kuwaasou dha ilaahi subxaana watacaala hum alkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye maxaa yeele waxay ku khasaareen waxay adiyada ku sameeyeene waxba kama aysan helin aakhire markay tageene cadaab oo mu'abbada ayay gelaana ay ku waarayaan marka sidaas ayay waxaa weeye khaasiriin ay ku yihiin cadaab adduunye iyo cadaab aakhirana ay ugu gelayaan casharkeena marka intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo sideedaad oo suurati alanfaal ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahayna soo yidhi subxaanahu wa tacaalaa gaaladu waxaa weeye maalkooda ayay bixinayaan cadaawada rasuulka calayhi salaatusalaam iyo xarbadiisaay ku bixinayaan waxayna u yeelaayaan inay dadka ilaahay diintiisa ay ka jeediyaan marka alla wuxuu dhahay way bixinayaan xoolahooda hase yeeshee caaqibatul amarka sallayto ayay ku noqon doontaa owdha ilaahay waana laga qaalib noqonayaa adduunka adduunkawdha ilaahay alla wuxuu dhahay kuwa kufriyowdha ilaahay naarta jahannamo la yidhaahda ayaa loo kulminayaa marka waxa weeye maalkooda bixintiisu shallaytay ku noqonaysaa ayuu allana soo dhahay asradaasna waxaa keenaaya in ilaahay subxaanahu watacaala uu kala saaro midka khabiiska ah oo kaafirkaa ah oo laga saaro midka mu'minka ahoo la kala bixiyo weeye sida hadhow qiyaamo ilaahay uu dhihi doono wamtaazulyowma ayuha almushrimuun weeye khabiiskana ilaahay subxaanahu watacaala isku dul riseeyo weeye oo dhammaantood markaasi waxa weeye naarta jahannamo la geliyo ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala ulaa'ika hum alkhaasiruun kuwaas waa kuwa khasaaray ilaahay wuxuu rasuulkiisa uu leeyahay aayaddaanne hul waxaa u jiraa sayidka maxamedka aw ayuu dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufiyey in yantahuu haddii ay ka joogsadaan yukfar lahum waa loo dhaafayaa maa qad salafa wixii hor maray oo waxaa weeye acmaashoodii xumeed ah wain yaciiduu hadday u laabtaan dagaalka rasuulka calayhi salaatusalaam iyo cadaawadiisani faqad xaqeeqee madlad way tagtay sunnatul awaliina dadkooda jidayntoodii waa tagtay ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala isagoo gaalada u digaaya rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa allah wuxuu amrayaa gaalada inuu gaarsiiyo sida hadda ilaahay noo sheegi doono alla markaa wuxuu dhahay qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow liladiina kuwa kafaruu kufiyey waxaa u jiraadaa sida waxaa weeye abuu sufyaan iyo asxaabtiisii intaan abuu sufyaan uusan islaamin waan ku tegi doonaa abuu sufyaan wuxuu islaamay markii maka la furanaya sanadkii sideedaad imaam imaanduuliyaha oo qoraysheed ayuu ahay oo dagaaladii markaasi beder iyo uxud iyo dhulkaasoo dhan iyo khandaq iyo waxaasoo dhan ninkii ku jira ayuu ahayo imaanjuuriyaka ay quraysh u ahay marka aayaddan waxay soo degtaa layidhi dagaalkii bederka bacdi weye waxaana markaasi meeshaas dhacay baa layidhi dad fara badan oo sanaadiidu quraysha in lagu jiray saan soo marnay hase yeeshee weli waxbaa ka haray khidaabku marka wax lala khidaabaayo waa nimanka waxaa weeye ayagoo meeshaas ku lecday raggoodii ay ogaayeen haddana waxaa weeye tilmadii dabada wada ayaa loo digayaa alla markaas wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka aw liladiina kuwa kafaruu kufriyey in yantahuu hadday ka joogsadaan kufriga iyo dagaalka rasuulka calayhi salaatusalaam ay ku ahayaan yukfar lahum waa loo dhaafayaa maa qad salafa wixii hormaray wixii acmaashooda hormaray maxaa yeele alislaamu yahdumu maa qablahu weeye islaamku wixii ka horreeyey waa buhinayaa hadday soo rumeeyaan wixii acmaal ay sameeyeen waa loo dhaafaya u sheegaa rasuulka hase yeeshee wa yacuuduu hadday u laabtaan oy dagaalkii rasuulka calayhi salaatusalaam u laabtaan iyo markaasi cadaawada ay ku hayaan rasuulka iyo mu'miniinta faqad xaqeeqehe maaa tagtay u sheegaa waxaa tagtay sunnatu lawaliina dadka hore jidayntoodii sida ilaahay subxaana watacaala ummadii hore uu ku jideeyey oo ah markaas in la halaagaayo marka waxa weeye ayagane sidaas ayaa lagu samaynayaa haddii waxaa weye rasuulka alayhi salatu salam ay ka leexa waayaan sidaa markii nimankaa loogu digayaa ilaahay haddana wuxuu yidhi waqaatiluuhum la dagaalama mushrikiinta xataa laa takuuna intaan laga helaynin fitnatun fitnowdha ilaahay sirki wayakuuna diidiinkuna ugaga ahaanaayo kulluhu dhammaantii shadiilaila uga ahaanaayo oo ilaahay keligiisa laga waxidaayo adduunka laga weynaayo wax ilaahay kayrkiisa caabudaayo allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wuu yidhi ilaahi subxaana watacaala waqaatiluuhum la dagaalamow ilaahay kufaar gaalada la dirirow dha ilaahay xataa laa takuuna xataa laa tuujada weye kaanada meeshan waxaa weye tii taamada aheedoo la dhihi jiray kasafiidi marfuucihaa weye xataa laa takuuna xataa laa tuujada weye intaan laga helaynin fitnatun fidno weye intii waxaa weye hadda fidnada waxaa laga wadaa shirki baa laga wadaa maxaa yeela shirkigu waa fidnada u weyn weye xataa laa takuuna fitnatun u ilaahay waxaa weeye waxaa loola jeedaa shirki baa ilaa ay ka dhammaanayn dadka ahlu shirkigaa weeye dagaalka hala wado u oo waxaa weeye amase islaamka ka gelayaan weeye amase waxaa weeye jisye laga qaaday hadday yihiin ahlu kitaab weeye maxaa yeele waxaa noo imaan doonta qaatil iladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyawmi alaakhiri ilaa ilaahay uu ka yidhaahdo xataa yucdu jizyata an yadi wahum saahiruun marka saasuu dhaha ilaahi subxaana watacaala xataa ah, laa takuuna xataa laa tuujada weeye kaanadan waa taama saan horuu sheegna weeye fitnatuna markaasi waxaa weye waa la rafcin faacilkay ku kaabsoomaysa weeye kaanadaanu oo waxa weye saasay noqonaysaa xataa laa takuuna fitnatun fitna intaysan ka ahayn oo laga weynaayo shirki intii laga weynaayo dagaalka hala wadoma hadda waxa weeye dagaal gaayadiisu waxaa weeye in dagaal uun la joojiyo dadka muslimiinta oo dagaal ay ka fadhiistaan faayadiisu waxaa weeye markii adduunka aan laga waayo shirki weyn hadda maanta shirkigaa saa faraha ka batay islaam oo jihaadaayana lama arko waxaa laga tega markaasi amarkii ilaahay kolkaasaad waxaad arkaysaa dadka muslimiinta inay ayagu diloobeen wayakuuna diinu ayuu dha ilaahay diinkuna ugaga ahaanaayo kulluhu dhammaantiisa lilaahi alle waxaa laga wadaa ilaahay keligiis laga caabudaa weye walaa yucbadu kayruhu ilaahay keyrkiisan la caabudin intiba ilaahay keyrkiisa adduunkan lagu caabudaayo jihaad ayaa taagan weeye fainintaba hadday ka joogsadaan oo ilaahay kufriga ah hadday ka joogsadaan fa in allaaha allowdha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan basiirun allihii caalimku ah weeye fa inintahow hadday joogsadaan oo ilaahay kufaarta oy kufriga ay ka joogsadaan fa in allaaha allowdha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan basiirun allihii caalimku ah weeye ilaahay waana ku jaasinaya subxaanau wa tacaala wain tawallow ayuu dha ilaahay hadday jeestaan ay iimaanka ka jeestaan marka ah, meeshaan kidhaab weeye ayagaa lala khidhaabayaa faclamuu ana allaha mawlaakum ow ilaah ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa wain tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay oy nimankan kufaarta ah oo iimaanka ka jeestaan faclamuu ogaadow dha ilaahay mu'miniinow ana allaha alla mawlaakum idinka mawlihiin inuu yahay ilaahay naasirkiinu inuu yahay qabuulkiina alla uu tawalinaayo ogaada hadda waxa weeye ilaahay adinka mu'miniinta u mawla idin yahay ow dha ilaahay marna ilaahay wuxuu dhahay wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum gaaladu waxa weeye mawla uma sugnaanin marna ilaahay wuxuu hi suma rujuu ila allaahi mawlaahum alxaq ow dha ilaahay khalaa'iqdi waxaa loo celiyay mawlahoodii xaq ahay waxaa laysugu geynayaa mawlaha waxa weeye mawla oo waxaa loola jeedaa mac loola jeedaa gaaladu waxaa weeye mawlo oo naasira malaha laha weeye marka ilaahay uu leeyahay uma rujuu ila allaahi mawlaahum alxaqi laleeyahane oo khalaa'iqoo dhan loola jeedo mawle oo bimacna almaaliga weeye maxaa yeele mawlaha ayaa macno badan ku yimaada marka allah wuxuu dhahay subxaana wa hadday iimaanka ka jeestaan ood wax u sheegtaan iimaankiina ay ka jeestaanow dha ilaahay oo lagu kari waayo faclamuu idinku ogaadow dha ilaahay mu'miniinow anna allaaha alla mawlaaku mawlihiin inuu yahay naasirkiina inuu yahay abuurkiinna midka tawalinaya inuu yahay nicmal mawlaa mawle ayaa nimco leh alla ayaa nimcole weeye wa nicmo nasiiru mid gargaaro ayaa nimco leh oo idinka idin gargaaro alla weeye nicmal mawlaa mawle ayaa nimco leh kuwa weye almaqsuusu bilnafci yaa maxduuf weeye wa nicmo nasiiru mid gargaaro ayaa nimco leh oo allah weeye taas marka idinka ogaada allah idinka mawlihiinaa weye waclamuu ogaadowna ilaahay muuminiinow annamaa kii qaniimtum aad qaniimaysateen oo min shayin shay ah fa anna lilaahi alla inuu u sugnaaday khumusahu kaas khumuskiisa u sugnaaday qaniimada aad heshiin shan meelood inay u sugnaatay inta hadda la sheegi doono fa anna lilaahi alla inuu u sugnaaday khumusahu khumuskiisa u sugnaaday iyo walirasuuli rasuulka iyo walidil welidulqurbaa qaraabada nabiga kuwa u saaxiibka aho qaraabada nabiga ah iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili jidka inankiisa in kuntum haddaad ahaateen usadha ilaahay aamantum billaahi alla kuwa rumaynaaya arrintaas ogaada iyo wamaa kii anzalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdina addoonkayna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yowma alfurqaani kala saariddi maalinteedii yooma maalin aanu ku soo dejinowdha ilaahay iltaqal jamcaani labadii jamac ay kulmaayeen wallaahu allowdha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihii kara weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waclamuu ogaadow ilaahay mu'miniinow annamaa qanimtumow ilaahay waxa aad qaniimaysateen weeye akhadtum min alkufaari qahran weeye waxaad gaalada xoog uga qaadateen khaniimadu waxa weeye wax gaalada xoog looga qaataa la yidhaahdaa shay ayaa jira isaguna waxa weeye bilaa qitaalin wax gaalada laga qaato gaaladu ina cabsadeen ay ka carareen ayaa shay la yidhaha isagana xugunkiisa waanku tegi doonaa marka hadda waxaa noo soo hormaray sida xaqaahu inay tahay aayaddan waxaa weeye inay tafsiirinayso aayaddii suuradda laga soo bilaabayoo yasaluunaka cani ilamhaali ayay tafsiirinaysaa aalihi maxaa yeele meeshaas si mujmala ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qaniimadu uga soo warramay haddana meeshaan ayaa ilaahay tafsiir uugu sheegayaa alla markaas wuxuu dhahay waclamuu ogaadow dha ilaahay anna maakii qaniimtum aad qaniimaysateen oo min shayin shaya weye haba yaraadee faana lilaahi alla inuu u sugnaaday humusahu humuskiisa u sugnaaday oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu amrayaa meesha uu doono ayuu amrayaa oo ilaahay wuxuu amrayaa meeshaasa lagu bixiya ayaa ilaahay leeyahy ee hadda wax ilaahay meel loo dhigaayo ma jirto iyo walirasuuli rasuulkowdha ilaahay rasuulkay ka bilaabanaysaa iyo welidulqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka qaraabada rasuulka calayhi salaatusalaam oo bani haashim iyo bani mudalib ah iyo walyataamaa agoontowdha ilaahay casaasha muslimiinta oo aabbaadooda ay dhinteen ayagoo fuqaraa weeye iyo walmasaakiini masaakiinta dadka xaajadu ay hayso muslimiintaa fuqaradun way soo gelaysaa iyo wabni sabiili jidka inankiisa inankiisowdha ilaahay qofka musaafirka oo safarkiisa ku saadgo-ay intaas ayaa mutaysanaysa nabigaa mutaysanaya calayhi salaatusalaam iyo asnaaftan afartaa oo hadda meesha aan lagu sheego nabiga ka dambeeya sidii nabiga calayhi salaatusalaam oo ugu qaybi jirana loogu qaybinayaa oo waxa weeye mid walba waxaa la siinayaa khumusulkhumus ayaa la siinayaa arbacatu akhmaaskana waxaa weeye maya waxaan dhihi lahay alakhmaas alarbaca ah, oo baaqigaana waxaa la siinayaa qaaniyiinta ayaa la siinayaa ah. marka hadda aayadda tan ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanau watacaala markaan dib ugu laabano wixii aad qaniinaysateen oo shay ahow dha ilaahay faana lilaahi khumuso ayuu dhahay waxaa laga wadaa faana lilaahi khumusahu waxaa weeye khabar khabaru lmaxduuf weeye fa xukmuhu anna khumusahu lilaahi saasoo kale weye marka ilaahay meeshow doono ayuu farayaa weeye marka culammadu waxay yidhahdeen khumuskan waxaa laga dhigayaa lix qayboodaa laga dhigayaa culummada hadda waxaa weeye sidaas yidhaahdeen afarta madhabood waxaa weeye culummada ka baxsan oo ayaguna ahlulcilmiga waxay aayaddan ku fasireen baa layidhi in markaasi khumuska nib loo qaybinaayo waxay yidhaahdeen qayb ilaahay meel loo dhigo oo waa aayadda daahirkeedaa lagu xambaarayay leeyihiin qaybaa ilaahay meel loo dhigayaa qaybtaas ilaahay meel loo dhigaya dee ilaahay wax la siyaa ma jiraane saa la yeelayaa waxaa loo iilaahay dheen kacbada ayaa lagu dayactirayaa oo kacbadaa wax looga qabanaya waxay yidhaahdeen shanta kalentoodne waxaa markaasi loo qaydinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa iyo waxaa weeye agoonta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka musaafirkaa weeye marka hadda kuwa aan dhahaynin ayaa yidhaahdeen bacdula'ima oo markaasi aan afartaas waaweyn aysan ku jirin laakiin waxa weeye afarta madhabood oo waxa weeye xanafiyada iyo maalikiyada iyo waxaa weeye shaaficiyada iyo xambiliyadu waxay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa shan qaybood ayaa loo qaybinayaa khumuska kan weye intaas keliya weeye waxaana loo qaybinayaa shantan hadda ilaahay uu ku sheegay qur-aanka lilaahi markii laga soo tago weye ilaahay xuskiisaanoo faana lilaahi laleeyahane xuskaasuna waxaa weye waa litacdiim ay dheheen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa lagu weynaynayaa marka arrintan rajinka nabiga calayhi salaatusalaam ayaa arrintu saasaa jirtaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam markii la oorsaday kabacdi khumuskii nabiga calayhi salaatusalaam oo khumuskaas markii shan loo dhiga meesha shanaad uu lahaa jiray waxaa weeye waxay leeyihiin baytulmaal muslimiin ayaa la dhigayaa haddii baytulmaal muslimiin oo muntadima uu jiro weye waxaana loo iilaya ay yidhahdeen masaalixulmuslimiin ayaa loo iilayaa ah, sidaas marka waxaa qaba imaamuna ashaafici imaamu maalik wuxuu leeyahay eh, khumuskaas waxaa markaasi asagu sow doona yeelaaya oo aragtidiisa sow doona ka yeelaaya imaamkii ayuu leeyahay abuu xaniifana wuxuu leeyahay fahmigii nabiga calayhi salaatusalaam iyo fahmigii qaraabadiisu wayba dhacayaanoo labadaas waxay ku dhaceen nabigu wafaadkiisay ku dhaceen leey markii nabiga loo obsaday maba jirtaba taas arrintu marka waxay imaanaysaa oo khumusku isugu imaanaya saddexda dambe ayay isugu imaanaysaa faqad u leey oo waxaa isugu imaanaya waa isugu imaanaya agoonta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka isugu imaanaya abuu xaniifa isagu saasuuba ku tegaba marka hadda ayaguna saasay xoogaa isugu sii khilaafsan yihiin laakiin waxaysan isku khilaafsanaynin in markaasi khumuskan shantaas loo qaybinayo ilaahay markaa wuxuu dhahay khumuskiisu waxa u sugnaaday alle iyo rasuulkeedu iyo welidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka qaraabada nabi weye calayhi salaatu salaam culmaa shaaficiya waxay qabaan bani haashim iyo bani muqalib inay yihiin madabta imaamuna ashaafici weye imaam maalik wuxuu leeyahay aayata nabiga calayhi salaatusalaam waxaa weeye banu haashim bis waa u leeyahay abuu xaniifana wuxuu leeyahay shan firqo weeye oo wuxuu leeyahay waxaa weeye aalu cali iyo aalu caqiil iyo aalu jacfar iyo aalu cabaas iyo aalu xaras waa u leeyahay imaamu axmedna waxaa weeye laba riwaayadoodu kula kala jiraa midna waxaa weeye abu xaniifa ku raacsanya midna imaamuna shaafici ilaahay wuxu uri subxaana watacaala in kuntum haddaad ahaateen ow ilaahay aamantum billaahi alla kuwa rumaynaw dha ilaahay arrintaas ogaada iyo wamaa kii anzalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkaynu nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam oo malaa'ig iyo aayaad ah yowma alfurqaani kala saaridi maalintiisa waa maalintii beder weeye oo xaq iyo baadil la kala saarayo gaaladina waxaa weeye baadilkoodu ay ku baaba'een mu'miniintiina ilaahay xaqoodu isu koriyey yooma maalinta bedel iltaqaa ay kulmaayeen aljamcaani labadii jamacowdha ilaahay jamic oo muslimiinta ayoo kufaarta ay kulmaayeen wallaahu allowdha ilaahay calaa kulli shayin shay arka kulligiisa qadiirun allihii kara weye ilaahay walba qaadir ayuu ku yahay waxaana ka mid ah nasriga ilaahay idiin gargaaray maca qilatikum weye adinkoo yar mu'miniinow gaaladuna ay fara badan yihiin id wakti ayay kulmeen buu dha ilaahay labada jamc waxaa laga bedelaya markaasi yoomal tabal jamcaani weeye id waktigay kulmeenow dha ilaahay labada jamc antum idinkuwow dha ilaahay mu'miniinow bilcudwati ama bilcudwati kaa'inuuna aad ahaateen bilcudwati daftow dha ilaahay addunyaa oo dhoweyday amase bilcudwati dhinaci ama jaanibki addunyaa oo dhowaay waxaa laga wadaa alqurba min almadiinati madiine u dhowaayo maxaa yeel rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabtiis san horu wada soo waranay waxa weeye waadiga markaasi lagu dagaalayey dhinaca jaanibka oo madiine xiga ayay ka soo jeedeen gaaladuna waxay ka soo jeedeen jaanibka oo maka xiga ayay ka yimaadeen oy ka soo jeedeen markaasuu dha ilaahay id waafti antum idintu bilcudwati ama bilcudwati jaanibki aad ahaateen ama degsi addunya u dhoweeday alqurba min almadiinati saasaa looga jeedaa waa jaanibal waadiyi waadiga dhinaciisa walxaal hum ayaguna ayuudha ilaahay mushrikiinti bilcudwati ama bilcudwati jaanibka ay ahaadeen alquswa oo fogaaye oo waxa weeye madiina ka fogaaye haddii loo fiiriyo meeshaa idinku aad taagan tihiin maalintaas ayaa waxaa weeye labada jamac ay kulmaaneen u kulmeen owdha ilaahay waragbu ayuudha ilaahay safarki waragbu safarki waxaa weeye safarkan waa ciirsi oo maaragtay qurayseed oo abii sufyaan uu hogaaminayo aan ku soo marayna siirada waraggu safarkina ayuu dha ilaahay asfara minkum kaa'inuuna idin soo qadin ay ahaadeen bimakaanin makaan makaankaas asfala minkum idinka idinka hoosay oo waxa weeye safarkii oo abuu sufyaan markuu ogaaday xagga xeebta ayuu marsiiyey wadadii caadigahayd waa ka leexay alla markaa wuxuu yidhi walow goortawaacatum ay isugu yaboohi dhahaadeen mu'minow idinka iyo nasiirka weye nimanka badnaayo colweynahay oo maka ka yimidayo abujaal hogaaminaayo iyo adinku haddaa isugu isugu yaboohi lahaadeen oo isu ballan qaadi lahaadeen dagaal oo waan dagaalamaynaa isku ogaa lahaedeen maa isku khilaafi lahaedeenow ilaahay sinii caadi ballanka waa isku khilaafi lahaadeen adinka markaasi waxaa weeye ascaabtiina ballanka waa isku khilaafi lahaadeen walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay liyaqdiy allaahu isoo qadaro jamacakum alla waa idinkulmiyey bikayri miicaadin ballan la'aan walaakin kalkeedu ilaahay yaa idinkulmiyey idinkuon ballan waxba maaragtay aan dhigana waxaana ilaahay saas u yeelay liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyo amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaa ilahi cilmigiisa liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyow dha ilaahay amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo cilmiga ilaahay wuxuu hore alla gu qadaro weeye oo ah markaasi nasru lislaami waa maxqu lkufri weeye islaamku ilaahay inuu gargaaro kufrigana ilaahay uu kastoo weye biyahlika man halaka isoo qadaraadana shaahid laamtan lagu tacallujiyo facala daalika kaas alla waa falay oo waxa weeye ilaahay mu'miniinta ayuu u gargaaray gaaladina ilaahay waa tirtiray facala daalika arrinkaas alla waa falay liyahlika inuu halaagowdha ilaahay liyahlikow dha ilaahay ah, macnaa waxaa laga wadaa liyafkura weeye liyahlika inuu halaagsamo ilaahay man halaka ruux halaagsamo macnaa yadkura weeye oo kufriyo man halaka ruux halaagsamo can bayinatin bacda bayinatin xujo bacdigeeda qofkii ilaahay subxaana watacaala u qadara azali inuu gaaloobaayo inuu gaaloobo asagoo waxa weeye xujo cadne arkay oo xujo cad bacdigeeda uu gaaloobayo xujo cad markay ku qunto weye oo hadda waxaa weye marmarsi uusa heli kara taasina waxaa weeye mu'miniinta nasriga la siiyey ayagoo yar way fara badanna ay ka guulaysteen arrintaas waxa weeye waa bayino cad wey iyo wa yaxya inuu noolaadowdha ilaahay macnaa yu'mina weeye ou noolaado man xaya ruux noolaaday oo ilaahay azari uu qadiray inuu markaasi ou iimaan yeelanaayo mu'min ou yahay ilaahay hore uu qadiray can bayinatin bacda bayinatin xujo bacdiye cantan meeshaan waxaa weeye bacdii ka dhigan tahay waxaa weeye canta macaaniya iska leedahay maray bacdi ku timaada latarkabuna dabaqan can dabaqan oo kale weye can bayinatin ow ilaahay bacda bayinatin xujo bacdiye wain allaha allowna ilaahay subxaana watacaala la samiicun alih maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun alih ku cilmila weeye odh ilaahay afcaashiina amba axwaashiina ilahay caalim buu ku yahay qof walbana waxaa weye wixii uu sameeyey ayaa ilaahay ku jaasinaya wadkur xusowdhaha ilaahay subxaana watacaala wadkur xus id wakti yuriikahumllaahu alla uu ku tusinayo kufaarta fii manaamika hurdadaada uu kugu tusinaayey qaliilan oo ayagoo yar wadkur xusow ilaahay id waktu yiriikahumullahu alla uu kutusinaayo kufaarta fii manaamika hurdadaada uu kugu tusinayo qaliilan oo ayagoo yar oo markaasi waxaa weeye asxaabtaada aad u sheegtay oo aad tiri waxaa weeye ayaga oo yar gaaladi oo nala dagaalaaya ayaa manaam loogu tusiyey asxaabtuna waxaa weeye arrintaas ay ku farxeen oo ilaahay maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tusiyaa layidhi manaam ayaa waxaa lagu tusiyaa layidhi gaalada ayagoo yar waxaana saas loo yeelaa layidhi tasbiican asxaabii asxaabtiisa inuu ku geesnimo geliya dagaalka weeye oo haddana dagaalka ay ku sugnaadaan weeye iyo ayadoo haddana la ishaaraayo gaalada lucsigeeda weeye iyo inay gaaladu ay jebi doonaan maxaa yeele ayagoo yar hooyadaas waxay keenaysaa inay lacafo ay yihiin haddana ay jebi doonaan weeye taasaa markaasaa lagu fasiraya waxaa yeele taas waxay daaficaysaa haddii la dhihi lahay ru'yada ambiyada xaq weeye hee ayagoo qaliil loo tusiyey ayagoo badan waxa weeye tasbiicaas iyo tasbiidkaas ayaa laga wadaa iyo inay gaaladu jebi doonaan oo waxa weeye dagaalkayku jebi doonaan haddana waxa weeye wax laciifa oo aan qiimo lahayn ay yihiin ilaahay markaas wuxuu dhahay walow goor araakom alla uu ku tusi lahay kufaarta oo manaam uu kugu tusi lahay kaiiran ayagoo fara badan la fasiltum waad kulayoobi lahaydn ilaahay haddii waxaa weeye manaamka lagugu tusi ayagoo aad iyo aad u tiro badan waad kulayoobi lahaydn ilaahay walow geer araakom alla oo ku tusi ayagoo badan la fasiltumowdha ilaahay waad kulayoobi lahaydeen waa fasilmi lahaydeen walatanaazactum waadna doodi lahaydeenoo ilaahay oo waad iskhilaafi lahaydeen weeye fil amri amarka ayaad ku doodi lahaydeen oo dagaalka arrintiisa layskuma waafaqeen walaakin allaha allowdha ilaahay sallama ilaahay waa idin nabadgeliyeyoo fashal iyo tanaasux ayaa ilah idinka nabadgeliyey walaakin allaha allowdha ilaahay subxaana wa tacaala sallamakum weeye mafcuulkiia maxduuf weye alla waa idin nabadgeliyey oo ilaahay subxaana wa tacaala idinka nabadgeliyey iyo dood weeye maxaa inahu innahu dha ilaahay caliimun alliya ku cilmila weeye bidaati suduuri laabtu xaaladay u saaxiibka tahay inahu allowdha ilaahay caliimun allayku cilmina weeye bidaati suduuri owdha ilaahay laabtu xaaladay u saaxiibsantay bimaa filquluub weeye wax walbaa ilaahay caalimun ku yahay wadkur xusowdha ilaahay subxaana wa tacaala id waqtiyowdha ilaahay yuriikumuuhum ayuhalmu'minuun hadda khitaabku waa meeshaan waxaa weeye mu'miniinta wadkuruu in lagu qadiro saas laga dhiga ayaa fiicanaa layidhi wadkuruu xasuustowdha ilaahay mu'miniinow id wakti yuriikumuuhum alla uu idin tusinaayo kufaarta id wakti iltaqaytum aad kulanteen ayuu dhah ilaahi subxaana watacaala qaliilan xaal ihiin kuwa yar fii acyunikum idihiina ku yar oo toddobaatan ama boqola weeye ayaguna markaasi kun ay gaarayaan weye waa arrintaas oo yeelane litaqdamuu calayhim weye inaad dagaalkooda ku dhiirataan wadkuruu xasuusow dha ilaahay id wakti yuriikumuuhum alla idin tusinaayey mushrikiinta yuriikumuu alla idin tusinaayey hum ayuu dha ilaahay subxaana watacaala mushrikiinta id waafti iltaqaytum aad kulanteenow dha ilaahay qaliilan xaalihin kuwa yar siya inukum dihina ku yar oo wax yar idinla ah wayuqalilukum allana idinkana idin yareeye siya inum indhahooda idinku yareeye wayuqalilukum idinka mu'miniintaane alla uu idin yareeyey fii acyunihim indhahooda idinku yareeyey oo idinkana wax yar laydinkaga dhigay ka waxaa weeye dagaalka inuu soo dhiihabaani dib ayna ugu laabanin maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka rabay meesha in arrintan dhacday ay ka dhacda weeye laakiin waxay culummadu yidhaahdaan intaan dagaalku uusan hiribaadin qabla iltixaamulxarbi iyo hedaalin aragtiyaashaanu laakiin waxaa weeye markii iltixaamulxarbi la gaaray oo dagaalkii waxaa weeye faraha la ilaahay subxaana watacaala tacaala muuminiinta wuxuu u tusiyaa layidhi gaalada inay labuulaabkooda yihiin sidaas suuratu alcimraan kusoo marayna waxaana alla saas u yeelowdha ilaahay liyaqliya allaahu alla inuu xugmiyo amran amar ilaahay uu xugmiyo amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo ahaaday liyaqliya allaahu alla inuu xugmiyowdha ilaahay oo ahaysiiye amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo oo cilmiga ilaahay oo asaliga ah ama qadarka iyo qudrada ilaahay horay uu igu tegay oo asaliga in arrinta sidaan ay noqoto wa ilallaahi ilaahay dha ilaahay ayaa turjacu umuuru umuurta loo celaahu dha ilaahay waa hadda amuuraha saa looga dhigay oo waxa weeye muuminiinta loo tusiye gaaladii oo wax yar ah gaaladana loo tusiyey mu'miniinta oo wax yar ah waxa weeye u dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyo amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mas-uula mid la falaayo wax la falaayo ilaahay horey azali u qadaro weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi wa ilallaahi ilayh xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celinaya tafsiirulumuuri weeye umuurta xagga ilaahay bay u ahaanaysaa oo wax walba ilaahay agtiisa ay ka ahaanayaan sidii ilaahay u qadarayna ahaanayaan wax iska bedeli kara ma jiraan wax walba sidii ilaahay ka dhigay ayay noqonaysaa marka waxaa weeye amuurta daahirkeeda iyo baatinkeedu way kala duwan yihiin wax daahirka aan u aragno inay maslaxo yihiin ayaa baatinka aan maslaxad ahayn wax daahirka u aragna shar inay yihiin ayaa baatinkoodu maslaxad u yahay intaasoo dhanba ilaahay subxaana watacaala ayaa caalim ku ah qofka muuminkaa markaasta waxaa laga doonayaa allaha iyo qadarka ilaahay inuu u hogaansamo marka casharkeenina intaasuu ka egyahay wallaahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu